ilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu raam min adilati alaxkaam lilxaafid ibn xajar alcasqalaaniyi raximah llahu tacaala qaala alxaafidu raximah llah can caaishata radia allahu canha qaalat kaana nabiyu sala allahu alayhi waalihi wasalama idaa sallaa rakcatay lfajri ittajaca calaa shaqihi lyman rawaahu lbukhaariy waxaan kusoo dhex jirnay abwaabtii ku saabsanayd salaatu tadawuc ayaan ku jirnay sunnada salaadeeda ama tadawuca salaatu tadawuc ayaan ku jirnay waxaa noogu soo dambeysay rawaatibta ayaan ka hadalnay waxaan ku dhex jirnay marka salaadii sunnat lfajri waxa lagu akriyo salaada subax labada ragcee ka horeyso in qul yaa ayuha alkaafiruun iyo qul huwa allahu axad lagu akriyo masale xiriir lale ayuu markaas kusii darsaday oo sii raacsaday oo wuxuu leeyahay can caaishata waxaa laga wariyey radia allahu canha allah raalli ka noqday qaalat waxa ay tiri kaana nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa sallaa haddii uu tukado rakcatay lfajri salaada subax labadeeda ragco idajaca waa u jiifsan jiray calaa shiqihi alyman dhinaciisa midig ayuu u jiifan jiray rawaahu lbukhaariy xadiiskii bukhaari dhinaciisa midig ayuu u jiifan jiray oo dhinaca ayuu midig ku dhigi jiray hurdo hurdaa ma aha laakiin sidii wax hurdayo kale ayuu ahaa oo dhinaca ayuu dhulka dhigaya dhinaca midig ayuu dhulka dhigaya inta laga aqimo ila marka la aadimaa labada ragca yeelayaa inta yartay aqimaada ka dhiman ayuu sidaas yeelaya nabiga caleyhi salaatu wasalaam xadiidkan marka bukhaari baa wariyey marka idijaacan ama hurdadan iyadaa culimada marka hadal dheer ah ku jiro khulaasadeedu waxay tahay inay nebiga ficil ahaan uga sugnaatay ujeednaa oo nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu sameeyey isaga marka ujeedka ama ujeedada uu sameeyey ayaa culamada qaar waxay leeyihin wuxuu u sameeyey salaatulaylkii maadaama uu tukaday eh, intuusan subixi dhalanin oo witirkii dukaday eh, marka nasasho camale u tahay waxay leeyihin saa daraaddeed ninkii salaatuleylka tukado ayaa jiifkan loo sunneeyaa ninkii laakiin aan salaatuleyl tukanin jiifkan isaga looma sunneeyo culamada qaar saasay leeyihiin qaarna waxay leeyihin waa mutlaq mar haddii nebigu waa sameeyey la yiri sideedaas marka waa sameeyey hadii mar nabiga uu sameey afcaasha nebigana asal waxay ku tahay tashriic iyo jideyn nebiga oo dadka u jideynayo marka haddii nebiga inuu nasasho hadda ka wadayna wax sheegayo nafta hadda ma hayno saa darteed marka waa lacaan yeela nin kastaa markuu salaada dukado bacda eh, labada ragca fajarka ka horeyso marka waxaa loo suneeyaa inuu dhinaca midig oo u jeedo inta laga aqimaa salaada ama salaatuleyl tuko ama ha tukan cumuumkeedan ku soconayna culamada saa qabtana waxaa kamid a alimaamu nawowi raximah allahu tacaala ayaa kamid a qaar kale culamada kamidana waxay u kala saarayaan qofka masaajid iyo guriga guriga hadday tahay dhib male ay leeyihin haddayse tahay eh, masaajidka maya marka guriga haddii ay tahay caaisha nebiga guriga ku sameey jiray ayay leeyihin riwaayo kale iya waxayba leedahay labada ragcee subaxa intaanu dukanin ka hor intuusan dukanin ka hor labada ragca ee subax ka horeyso ayuuba jiifkan uu samey jiray oo salaatuleilka marku ka baxo witirka dukado labada ragco fadhiga uu ku duka jira uu dukado ayuu jiifo jiray xoogaa markii salaadii la adibana labada ragcee fajarkuu tuka jiro oo ayagu waxay leeyiin waa qabla ragcatayn lfajri jiifkan laakin qowlkaas qowlka waa laga xoog badaymarka adi sida raajixa waxay tahay allahu aclam jiifkaan mutlaqan inuu sunay iyadoo la kala qaadqaaday oo loo kala qaybina qof dukada salaatuleyl qofaan tukanin iyo guri iyo masaajid iyo aan loo kala qaadin leana maxayna wasfiga hadda guri in xukunka uu saameyn kuleeyahay ma hayno marka sidaa imaamu nawowi ku tegay ayaa ugu fiican asxaabta qaaray ka sugnaatay ibn cumar iyo kale inuu bidca ku tilmaamo jiifkan la jiifanayo laakinse waa masalo marka uu ku shaadoobay ibnu xajar sida uu yiri waa masalatu shadda biha ibn cumar waa masalo ibn cumar uu ku shaadoobay bidca ma aha nabigaaba sameeyey caleyhi salaatu wasalaam qaar kale culamada kamida asxaabta kamid waxaa soo aroortay in marka ibni cumarba uu kamid yahay dhagaxyey jira dadka masaajidka marka ay ku sameeyaan oo jiifkaas oo kale ay jiiftaan marka kulli kuwaas oo dhan waxaa weyaan ibni cumarna marka waa masalo ku shaarbeeyey asxaabta qaar kamida ee laga soo guuriyey inay diidi jireenna waxaan soo gaarin ficilkaa nebigaysan arkin ah iyaga marka ninkii ficilka nebiga soo gaaray soo naqliyo xuju noqona man calima xuja calaa man lam yaclam an abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka waxa uu yihi idaa sallaa axadukum midkiin haddii uu tukado alrakcatayni labada ragco qabla salaati subxi salaada subax ka hor labada ragco salaada subax ka hor hadduu tukado falyattajic ha jiirsado calaa janbihi alayman dhankiisa dhinaciisa midig ha u jiirto rawaahu axmedu imaam axmed baa weriyo abu daawuud iyo abu daawuud wa iyo tirmidi wa saxaaxayo tirmidi xadiidka uu saxiix yeelay marka xadiidkan hadda waa xadiid qowli ah waa kii horena waa ficil oo ah ha u malaynin in masalada laba jeer lagu soo celiyey xadiidka labada xadi kii hore kadina isleeyihiin ha u malayna kii hore waa ficil nebiga uu sameeyey midkan dambana waa qowl nebiga uu amraayo dadka eh, muslimiinta uu amraayo weyaan laakiinse xadiidkan eh, inkastoo tirmidi haddana uu saxiix yeelay haddana xadiidka dacfi waa ku sugan oo imaam axmed iyo sheikhulislaam ibnu taymiya ibnulqayim iyo waxay cadaynayaan xadiidka waxaa la tafaruday cabdlwaxid bn ziyaad can lacmash can abi saalix can abi hureyra waa xadii cabdlwaxid bn ziyaad cabdlwaxid bn ziyaad can lacmash can abi saalix can abi hureyrata xadiidkaanu marka sheegay tirmidi wuxuu yihi xadiian xasanu saxiixun gariibun min hada lwejhi oo wejkaan xadiidka gariib buu ku yahay waana xasan saxiixa laakiin cabdulwaaxid ibnu ziyaad inkasta uu kamid yahay rijaalu shaykheyn inkastoo cabdulwaaxid ibnu ziyaad uu fiqa yahay cabdilwaaxid ibnu ziyaad inkastoo isaga uu tiqo yahay oo rijaalu shaykheyn uu kamid yahay bukhaari muslim rijaashooda uu kamid yahay laakiin haddana riwaayatuhu cani lacmash waa laga hadlay riwaayada marka uu acmash ka warinaayo kalaam baa ku jira marka saa darteed kalaamka ku jiro riwaayadaas acmash ayaa marka haddana waa riwaayadan haddana acmash buu ka werinaya uu ka werinaya waa acmash riwaayadan iyadaa yaxya bnu saciidin alqataan waxa uu yihi maa ra-aytu cabdlwaxid bni cabdlwaxid cabdalwaaxid bna ziyaadin yadlubu xadiidan qatu bilbasrati walaa bilkufa cabdilwaaxid ibni ziyaad ma aanan arkin buuri isagoo xadiis dalbaayo basre iyo walaa kuufa midna kuma arag labadaas magaalo acmashna kuufuu deganaayo nin kuufi abou ah ahaa yani halkaa ujeeda acmash waxba kama qaadanin buu rabaa inuu dhaho wa kunaa najlisu calaa baabihi ywma aljumcati bacda asalaati yudaakiruhu xadiid acmash falaa yacrifu minhu xarkaa yaxya bnu saciid wuxuu leey anaa la mudaakaroo jiray axaadiista acmash laga wariyo ayaan ana isaga ka mudaakaroo jirna waxba kama aqoonin axaadiista acmash haddana marka ninka riwaayadan hadda anaga xadiidka aan haysanana cabdlwaxid bncabdilwaxid ibnu ziyaad can ilacmash can abi saalix can abi hureyra waa riwaayadii acmash waay oo laleeyahay xarafna kama yaqaan xadiidka axmed marka kalaam baa ku sugan marka meeshaas sooma jeedi imaam axmed ibnu xambal xadiidkan waa cileeyey oo ibnulqayim ee zaad kusoo guuriyey wuxuu sheegay waxau yihi xadiisu abi hurayrata laysa bidaaka xadiidkan abu hurayrata wuxuu badiya faqiila lahu markaas imaam axmed waxaa lagu yihi ina alacmasha yuxadisu bihi can abi saalix can abi hurayrata laakiin acmash baa abu saalix samaan eh, ka warinayo abu saalixna abu hurayra ka warinayo qaala imaam axmed wuxuu yidhi cabdulwaaxid waxdahu yuxadis bihi cabdulwaaxid keliya ayaa ka sheegay acmash inta kale oo ruwaada ma aysa sheegin xadiidkan acmash oo kale qofka ah oo xerta badan lehna ode acmash waxau lahaa nin marka waxau ahaa arday badan leh waa baciid in hal nin oo weliba xadiidkiisa aan wax ka aqoonin inuu sunno kala gooni noqdo raggaas kaloo dhan acmash maaha nin muqil ama waa muksir isagoo kale marka ardadiisii tirada badnayd haddaanay soo qaadinba xadiidkanaysi sheegin ee uu sheegay hal nin oo la yidhi weliba axaadiista axmed ah waxba kama aqoonin waxay noqonaysaa marka inuu xadiidkaas uu daciif keena wallahu aclam qowlka waa daciif ficilka waa saxeix saa darteeda marka ibnulqayim uu kasoo naqliyey ibnu taymiya zaadulmacaadka inuu sheikhulislaam uu yidhi hada baailun xadiidkan waa baail walaysa bisaxiixin saxiix ma aha wainama saxiixu canhu bilficli weliga ficilay uga ansaxday min biha lakin amar maya wainama saxiixu canhu lficlu lalamru biha walamru tafarada bihi cabdilwaxid ibn ziyaad wakalita fiihi amarka waxaa la goori noqda yiri cabdilwaxid ibnu ziyaad wakalita fiihi waana ku gashay dahabina wuxuu miisaan ictidaalka wuxuu ku tiriyey Eh, mima unkira licabdilwaxid eh, eh, ibni ziyaad axaadiidka cabdilwaaxid lagu inkirayo ku daray xadiidkan isaga khulaasatu qowl marka ficil qowlka waa daciif xadiidka nebiga oo ku amray dadka laakin ficilka waa ansaxay ficilka marka ansaxa waa culamada marka aqwaal tiro badan marka dalaaladiisu ay isku khilkhilaafeen sida raajixan inay tahay sunno mutlaqa ah ayaa halkaa laga qaadanaya xadiidkan ciladiisu hadda cila daahira ma aha waa cila kafiya waa cila kafiya qaadixa leana maxaa yeele hadda xadiidkan aad u jeedid haddaad sanadkiisa baarto mid mid rijaashiisa a u baarto rijaasho dhan waa wada siqaabka bal ninkan la haysto waa la gooni noqdo laleeyahay bukhaari iyo muslim baa ictimaada isaga iskiisa waa usiqo laakiin xadiidkan riwaayatuhu can ilacmash na waa laga hadlay midda labaad haddana waxaa weya nakaaradana waawaa nakaara marka waxaa ku jirto cilo khafi a ah ayaa ku jirta oo ah la gooni noqoshada oo la gooni noqday cabdilwaaxid ibnu ziyaad kan asagoo acmash arday badan leh haddana maca daalika isagoo acmash xadiiskiisa uona waxba ka haynin marka taa waxay keenaysaa waa cilo khafiya ah. saas darteed cilmigaas xadiidka waxaad fahmaysaan inuusan ahayn keliya sanad kor laga fiirfiiriyo keliyihi inuusan ahayn ciladaas waa daahiro waa cilo qof walba u muuqan karto laakiin cilada khafiyada ah waa cilada ugu dhibka badan in la baaro oo lasoo bixiyo xadiidkana lagu cilaayo wacan ibni cumara radia allahu canhuma waxaa laga weriye cabdullahi bni cumar qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waxau yihi salaatu leyli habeenka salaadiisa matnaa matnaa waa labalabo laba ragcaa loo tukadaa faidaa khashiya axadukum midkiin haddii uu cabsado asubxa subxi uu ka cabsado waa berigii oo ama waaga kugu beriya uu yidhaahdo sallaa ragcatan ragcad ayuu tukanayaa waaxidatan oo mid ah tuutiru lahu way u witrinaysaa tuutiru tiro isdheer bay uga dhigaysaa lahu isaga maa qad sallaa wixi soo tukaday tuutiru way u witrinaysaa tiro isdheer bay uga dhigaysaa maa qad sallaa wuxuu soo tukaday lahu isagay uga dhigaysaa way u witrinaysaa mutafaqun caleyhi xadiidkan bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa salaatuleilka qisada qisadan waxay ku timid nin baa nabigu yimid sala allahu aleyh ali wasalam markaas wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah see u tukadaa buu yidhi eh, salaatuleilka waxay iiga waran buu yii salaatuleilka see u tukadaa iiga waran markaasuu yihi salaatuleyli matnaa matnaa salaatuleilka waa labalaba labalaba ragcado su-aalay ku timi se uma jeedin midkiin haduu salaada uu ka baqo subaxa hal ragcaa kusoo qatiyo ragcadaas baa witri uga dhigaysa xadiidkan marka manduuqiisa manduuqa xadiidkan dalaalada alfaada waa manduuq iyo mafhuum ayaa loo qeyb manduuq waa wixii si toos a ah kaaga muuqda waa xadiid oon u baahnayn fahm iyo istinbaad iyo waxba aan kaaga baahnayn manduuqa xadiidka wuxuu tusaa marka salaada habeenkii ee sunnada ah in laba laba ragca loo tukado lababa lagu salaamo noqsado laba kale la galo lagu salaamo noqsado laba kale la galo mase laba laba lagu wado mafhuumka xadiidkana waxaa laga qaadanayaa in wixii aan salaada habeenkii aan ahayn inaan laba laga dhigayno mafhuumulmukhaalafa hadii la feeriyo mar haddii la yiri salaatu leyla habeenka salaadiisa matnaa matnaa waa labalabo labo de midda maalinta inaysan labalabo ahayn aan laga qaadanayo la fahmi karaa laakiin mafhuumkaas ma ansaxayo mafhuumulmukhaalafaat wuxuuna ku ansaxaynin mawaanicda mafhuumulmukhaalafaha in la tixgeliyo diideysa waxaa a su-aasha hadduu ku yimaado nasku su-aal hadduu ku yimaado mafhuumulmukhaalafihiisa ma la tixgeliyo sababta waxaa dhici karto ninkan saa-ilka ah ee su-aalay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yaqaanay salaada maalintii in labalaba laysaga tukado sunooyinka maalintii inuu isaga yaqaanay habeenkii mideeda oo u baahna ayaa suurtagal ah nebiguna calayhi salaatu wasalaam su-aasha la weydiiyeen oo ogaa dadku inay iska yaqaanaan salaada sunnada maalinta in laba laba tukado saa darteed su-aashiisa bis oo ugu gaabsaday jawaabteeda ayaa suurtagal ah saa darteed marka mafhuumul mukhaalafaha lama tixgeliyo hadduu su-aal ku yimaado dhowr mabo maanic buu leeyahay cabsida waa maanic su-aasha waa maanic eh, makraj alghaalib wasfigu hadduu kasoo baxay kharaja makhraj alghaalib midka ay dhahaan waxyaabahaas o dhan marka mukhaalafaha malg ku camalfalkiis waa mancinaysa waxaa kamid ah masalan qawluhu tacaala warabaa'ibukum allaati fii ujuurikum waxaa la idinka xarimay nikaaxa gabdhaha xaasaskiina gabdhaha ay dhalaan xaasaskiina gabdhaha ay dhalaan inaad guursataan waa la idinka xarimay gabdhahaas oo fii xujuurikum idinka gurigiina joogaa ilaahay kuwaasoo gurigiina joogaan yani gabdhaha xaasaskiina ay dhaleen oo gurigiina ku koray oo gurigiina jooga ku guursan kartaa mafhuumulmukhaalafa lagama dhali karo taasoo kale lama dhihi karo haddaysan guriga ku korin oo guri kale ay ku korto oo guursan kartaa lama oranayo adarabsama leanna maxaa yeelay sida badanba ninkii naag gabar wadato guursado badanaa hadda naagta oo guursada ilmeheeda saga la koraa waa sida haalibkao badan marka haddii sidii haalibka qur-aanka iyo sunada ay xukunka wasfiga uu kusoo arooro mafhuumulmukhaalafa waxa la yidhaha lama camal siiyo aa badan yihin marka mawaanicda hadda marka meeshan su-aalay ku timid saa darteed marka mar haddii siyaaqu su-aal siyaaqu uu yahay su-aal mafhuumulmukhaalafaha waxba marka tixgelin la siin maayo saa darteed ma la dhahaayo maalintii salaadeeda afar fara loo tukadaa sunada ah waa laysku xijina lisalaamo noqsanma ma la dhahaayo salaatu leyl habeenka salaadiisa masnaa masnaa laba labawa masnaa masnaadan lasoo celina tikraar marka laba labo labo laba labaw culamada qaar marka waxay ka fahmeen in iska badi kara marka in alla intuu qofka doono iska duka karo laba labadaas wadi kara masnaa masnaa marati laba laba laba labo laba waa laakiin nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa ansaxday inuu ko sida noo imaan doonto koyto inuu iska badinin ramadaan iyo geyr ramadaan taasoo marka waxay keeni in markay ugu yartaa sida afdalka ah in kow tobanka la raaca la tukano faidaa khashiya axadukum midkiin haddii uu cabsado subxa subxi uu ka cabsado yani waagu uu ku beriyo ila salaatuleilka waagu markuu beriyo waa dhammaanaysaay sallaa rakcatan waaxidatan hal ragcoo tukanaya tuutiru lahu way u witrinaysaa maaqsalla waxay usoo tukanay waagii markaad ka cabsato ama waagu kugu beriyo aad tirahdo hal ragcaad tukanaysa halkaas ragco tiro isdheer waxay ka dhigaysaa lablabadii aada maanta dhan soo tukanaysa ayay tiro isdheer kaaga dhigaysaa witirkaagii bayna noqonaysaa halkaan marka waxaa laga qaadanaa witirka aakhiruleyl waxaa kaloo laga qaadanaa xadiidkan in hal ragco faqada la tuka karo oo qasab aysan ahayn witirka ugu yaraan saddex laga dhiga qasab inaan maxaayl nebigu wuxuu yiri qofka labalaba soo u wado weeli hadduu ka cabsado hal ragco bisoo tukana halkaas ragca witr ugu filanta culamada badankoodna asxaabta mucaawiye iyo cusmaan ayaa laga soo naqliyey inay hal ragca bis ay ku witriyeen inay ku witriyeen hal ragco waxaa laga soo guuriyey asxaabtaas waxaa kaloo iyadana laga qaadanaa sidoo kale salaatuleylkao dhanba in witr la dhahda marka lagu leeyahy salaatulwitri salaatuleylka o dhanba in witr la dhahdo ayaa laga qaadanaya leana maxaa yeelay salaatuleylka nabiga caleyhi salaatu salaam wuxuu leeyahay laba laba laba laba sidau qofka usoo wado hal ragca markuu tukado wixii hore o dhan witray ka dhigay ragcada marka wixii hore o dhan maxay isku bedelayaan ay noqonayaan witri bay isku bedelayan saa darteed culamada qaar marka waxay leeyiin salaatuleilka dhan ba waa wada witr qaarna waxay leeyiin maye laba labadaani witr ma ahan ee halka dambe keligeedaa witr ah iska musqala cadda oo aan saas usii dhib badnayn korgaas qofka waa tukanaa labadaba buhaari muslim baa marka xadiidkan soo saaray walilhamsati shanti waxaa usugnaaday shantii markaan leena marka waa asxaabu sunan arbaca abu daauud iyo tirmidi nasaa ibnu maajah iyo imaam axmed wasaxaxahu ibnu xibaan ibnu xibaanna waa saxiix yeele salaatu leyli habeenka salaadiisa iyo wanahaari iyo midda maalinteeda waxaa laga hadlaya sunada ogeyn salaatu leyli ma habeenkii salaadiisa iyo wanahaari iyo maalinteeda matnaa matnaa laba laba ragcadood ama maalin suno duko ama habeen duko labalaba dukanaysa sida sunada ah wa qaala nasaa-iyu nasaa-i waxa uu yihi haadaa kani hadaa-un gaf weeyaan haadada waxau jeeda wanahaariga in lagu daro wanahaariga in lagu ziyaadiyo waa hada saxiix maaha buu ka wada xadiidkii hore marka iyo kan farqiga udhexeeya waxay tahay kii hore salaatu leyli matnaa matnaa ayuu ahaa bukhaari muslim baan isla weriyey kan wuxuu kusoo daray iyo midda maalinta ayuu kusoo daray labada xadiidna ibni cumar baa laga wada werinaya xadiidkan marka culimmada hadalkii hadal dheereka ay kaleeyihiin leeyihiin culimmada badankoodna akharu aimati lxadiid xadiidkan ziyaadadan wanahaari waa daciifinaya akarkooda ragga daciifina waxaa kamida ibnu cabdilbar waxa uu yihi lam yaqulhu axadun can ibni cumara lam yaqul axadu can ibni cumara hayru caliyin ibni cumar cid ka werisay oo wan nahaaridan uga werisay ziyaadadan ma jirto oo aan ahayn cali caligaana waxaa weya cali bni cabdillaahi albaariqi alsdi caliy bni cabdillaahi albaariqi alsdi can ibni cumar caliy bni cabdillaahi albaariqi alsdi can ibni cumara qaala qaala rasuul lahi sal salam salaatu leyli wanahaari matnaa matnaa marka wanahaariga ibni cumar ardaydiisa caligaas bis ayaa wanahaari sheegay isaga waa iskiis waa fiqo waa min rijaali muslim ictimada caleyhi muslimun muslim baa isaga ictimaaday yaxya bnu maciin ayaa kamid ragga xadiidkan daciifiyo xadiidkan waa daciifin jiray ahay mana xujaysan jirin wuxuuna dhihi jiray yaxya bnu maciin ina naafican wacabdllahi bni dinaar ufiirsa naafic waa mawla bni cumar cabdullahi bni dinaar waa ragga waaweyn ibni cumar ka wariyo iyo wa jamaacatan iyo jamaacad fara badan rawowhu can ibni cumar xadiidkan ibni cumar ay ka wariyeen biduuni dikri nahaar iyadoo anahaar aysan ku jirin wanahaar iyadoon ku jirin ibni rajab fatulbaari wuxuu sheegay shan iyo toban nin inay ibni cumar ka wariyeen oo ay sheegeen shan iyo tobankoodaas wanahaari aysan ku darin cali bn cabdillaahi alsdi keligiisa wanahaari ku dar lix iyo toban nin marka shan iyo toban markaysan wanahaari sheegin hal nin oo wanahaari ku daratee marka waa khadac waa khadac halka nina marka laga yaaba inuu isaga ismoodsiiyey waan arkaynaa inuu ismoodsiiye gashay sida ibnu xajarna uu caday doono raximah llahu tacaala ibnu rajab isagoo marka wuxuu yiri intaasaa werisay shan iyo toban wax ka badanaa weriyey halkaa nin keliya unbaa ibn cumar wanahaarida ka sheegay hay sidoo kale xadiidka imaam axmed ibn xambalaa cilleeyey wuxuu ku cilleeyey ibn cumar isaga laftirkiisa markuu sunooyinka maalintii uu tukanayo afar afar uu tuka jiray laba laba usa tuka jiray marka mar hadduu afar ibn cumar uu tukaday xadiidka uu weriyey ibn cumar ma khilaafayo ila salaatu leyl iyo wanahaari labalaba laba waa hadduu weriyey isaga afar uma tukadeen taa marka waxau tusaa ibnu cumar inuusa wanahaari weriye tirmidi xadiidka isagana wuxuu ku cileeyey alimaamu tirmidi shucba oo xadiidka dhexda uga jira sanadkiisa ayaa waxaa isugu khilaafay marna isagoo marfuuco werina marna isagoo mawquuf laftirkiisa hadalkaa salaatu leyl wanahaaridaas yaa marna nebiga loo tiirina marna qowlka ibni cumara laga dhigaa iyadoo laftirkeeda waxay tusaysaa qofki inuunan soo dabdinin caliy bnu cabdillaahi albaariqi inuusan aada usoo xifdinin taasaa muuqato taa darteeda ibnu xajar wuxuu u yiri waxaa laga yaabaa inuu mawquufka mawquufka shaahid buu leeyahay inuu mawquufka iyo marfuuca isku khalday caliy bn cabdillaahi albaariqiga xadiidka marka tirmidi saasuu ku cileeyey wuxuuna yidhi wasaxiixu maa rawaahu iqaat sida saxeixa waa dadka badan oo iqaatka ah waxa ay wariyeen owanahaari kuma aysan darin nasaa-i isagana waxa uu yihi hada alxadiidu cindii khaaun xadiidkan anigagtayda waa khata buyi xadiidka intaasoo culamada waa daciifiyeen iyo si culamada u badan yihiin waxaa saxiixiyey xadiidkan ibnu khuseyma iyo ibnu xibaan iyo alxaakim oo mustadrag isaguna yiri rijaaluhu iqaad ka rijaalu iqaad laftirkeeda d taxiix xadiis ma ah layskuma haayo inay rijaashu iqaad yihiin cali albaariki inuu iqa yahay layskuma haayo laakin waxaa laysku hayaa shan iyo toban nin ka badan oo khilaafay se isaga xadiiskiis marka loo qaadana shan iyo tobanka nina loodaha waa hilmaameen wanahaaridiiba ilooben shan iyo toban nin hallinaa xisbiyey taas marka lama soco karto cilalka xadiiiga daara ah. qudni kitaabkiisa alcilal waxa uu ku yiri dikru nahaari fiihi wahmun xadiidkan in wanahaari lagu dara waa wahmi saas u khadaabi isaga laftirkiisa waxuu sheegay daawuus iyo naafic iyo rag lamida xadiidkan inay wariyeenoo iqaad ah wanahaarina aysan ku darin laakiinse isaga iyo bayhaqi waxay leey aziyaadatu min asiqati maqbuulatu ziyaadada iqada oo ku ziyaadiyaa maqbuula laakiin waa haddii qariino daciifisa aysa jirin ziyaadatu siqa maqbuula oo mudlaqa ama ah jirto imaamu shaafici ma uusan ilaaqin ibnu xajarna waa naqdiyey dadka ayagu dhahaayo mar kastow nin siqa a ah wax ziyaadiyo xadiidkiisa waa maqbuula waa la aqbalaa waa ku diidan saa daraadeed khulaasatulqowl lqowl aimada ugu waaweyn ee xadiidkan ziyaadada wanahaarida saxeexisay waxa weeye amiiru lmuminiin fi xadiid imaam lbukhaari raximah llahu tacaala oo bukhaari isaga wanahaaridan waa saxeexinay mar la su-aalay waa uu saxiixiyey laakiin culummada aktarkooda shuyuukhdi bukhaari yaxabnu saciid alqataan iyo xabnu maciin iyo yani xabnu eh, saciid waa shuyuuhu shuyuuhi lbukhaari weliba iyo imaam axmed ibn xambal iyo raggaasoo dhan xadiidkan waa cileeyay waaahiru naftana marka kuma xasilayso ziyaadan wanahaari inta shan iyo toban nin ka badan oo xarfi ibni cumar aysan sheegin hal nin keliya oo sheega yani axaadiista yani marka waxaan dhan waa namuudaj iyo tusaale waay marka le shan iyo toban nina xadiidkaa werisa hal ninaasaa yidhi inta kale ma aysan sheegin waxay ku qoran tahay kutubaa waaweyn weyn buluqulmaraamka ka filan in lagu soo qoro liana buluqulmaraamka waa mukhtasar laakiin haddaad rabto duruqda waa inaad duruqdii jamciso oo mahaafsi tafeesheedo saa daraadeed marka culimadan wanahaarada ku khada xugminayso ayaa wanahaarada inay wahmi tahay ziyaadada marka waa weyaan waxa la saasaa raaji ibnu xajarna saas oo kale ayaad moodaa inuu xora u yar iilana marka salaadii habeenkii iyo maalintiiba laba laba in laga dhigo nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay habeenkii caaisha ay ka sheegtay sida noo imaan doonto afar ayuu nabiga tuka jiray falaa tasal can duulihinna wa afar ragco inta tukado ayaa markaas caaisho ay tiri ha weydiini sida ay afartaas ragco u dheer yihiin iyo siday u wanaagsan yihiin ha su-aali haddana afar kaloo tuka jiray marka afartaas yaa matnaa matnaada miskhilaafaysaa xadiidkaas iyo xadiidkaas culamada waxay ku jamciyaan afarta la sheegaya waxay tahay iyada laftirkeeda labalaba u tukaday laakin marku afar tukaday cabaar haddana afar dheer inuu mar tukaday oo labalaba laba kala tukaday cabaar oo u nastay haddana afar dheer oo laba laba kala tukaday aa suurtagal ama waxaa dhici karta inuu haaratanna uu isku xijiyey nebiga marna uu isku xiji jiray marna ou laba laba jiray waana ka sugnaatay nebiga inuu isku xijiyo sagaal ragco oo witr sagaal ragco inuu nebiga midda sideedaad waxaa sugnaatay uu ku atixiyaaday istaagay tii sagaalaad tukaday oo uusan labalaba uuna u salaamo noqsanin sagaal ragco isku taxay markii ragcada sideedaad oo maraayo atixiyaad u fariistay ma salaamo noqsanin waa istaagay tii sagaalaad uu ku daray markaas ku atixiyaada waa salaamo noqsan marka maxaa laga qaadana masnaa matnaadaan iyo in laysku tixo labadaba inay wada banaan yihiin laakiin afdalkay culamada ka hadlaan wasliga iyo fasliga labalabada loo kala soocayo kee fadli badan labalabada midka loo kala soocayo leanna taasuu nebigu u badnay dadkan uu ku hanuuniye ee u baray alagartaan malaa wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala waxau yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi afdalu salaati salaad midda ugu fadli badan bacda alfariidati fariidada ka salaatu leyli waa salaatu leyl yani salaada eh, eh, sunooyinka eh, yani faradka ka gadaale kabacdi salaadaha waxaa ugu fadli badan salaatuleil mid habeenka la tuko akhrajahu muslimu muslim baa xadiidkan soo saaray xadiidkan marka qeyb kalow lahaa afdalu salaati bacda alfariidati salaatu lleil wa afdalu siyaami bacda ramadaan siyaamu muxaram oo kama qaala sal yani soon waxaa ugu fadli badan ramadaan kabacdi soonka muxaram muslima marka xadiidkan weriya waxaana laga qaadanaa salaatuleylka inay sunooyinka oo dhan iyada ugu fadli badan tahay marka laga yimaado faraaisha wacan abi ayubin alansaariyi radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal rasuulku waxau yihi alwitru witrka xaqun xaq weeyaan calaa kulli muslimin muslim dhammaantiis korkiis ayuu xaq ku yahay man xaqa qofkii jeclaysto an yuutira inuu witriyo alwitru xaqun xaqun calaa kuli muslimin maxaa ku xugan man axaba qofkii jeclaysta an yuutira inuu witriyo bihamsin shan ragco inuu ku witriyo falyafcal ha sameeyo waman axaba qofkii jeclaysta an yuutira inuu witriyo bitalaatin saddex ragco uu ku witriyana falyafcal ha sameeyo waman axaba qofkii jeclaysta an yuutira biwaaxidatin hal ragco inuu ku witriyana falyafcal si ha yeelo rawaahu arbacatu ila tirmidiya afartigaa werisa tirmidi ma ahna wasaxaxahu ibnu xibaan ibnu xibaan waa saxeexeena warajaxa nasaa-iyu waqfahu nasaa-ina inuu mawquuf yahay abu ayub uu ku eg yahay ayuu rajaxay sidaa ayuu rajaxay sidoo kale bayhaqi baa rajaxay oo wuxuu yihi al waqfuhu sida asaxa ah waxaa weeyaan xadiidkan inuu mawquuf yahay oo abu ayub uu ku egyahay waxaa oranaya bayhaqi baa dhahaayo ibnuljawsi xadiidkan wuxuu ku celeeyey moxamed ibnu xasaan laakiin oo waxa uu yihi waa daciif ibnu xajarna waa ka daba tego wuxuu yihi waa akhdaa ibnuljawsi waa gafay fainahu iqatun maxamed ibnu xasaan waa iqo daciif maaha talkhiisu lxabiirka ayaa ibnu xajar ou sidaa ku sheegay xadiidkan marka ziyaadaad kale isagoo lehna waa yimi alwitru xaqun calaa kulli muslimin walaysa biwaajibin ziyaadasaa ku daraysa waajib ma aha witr marka alwitru xaqun marka laleeyahay calaa kulli muslimin xaquntaada maxay tahay marka xaqun ereygan waajibna waa laga qaadan karaa waxaa kaloo laga qaadan karaa in marka ay tahay eh, eh, yani waa mid lagu eh, aada loogu adkeeyey shay aada loogu adkeeyey sunna muakada-an waa laga qaadan karaa sida raajixana witrku inuu yahay sunna muakada ayaa raajixa xanafiyada ayaa waxay ku tageen witrku inuu waajib yahay oo waxay yidhaahdeen salaada witrka waa waajibay xanafiyada marka mustalaxooda ayaga waajib iyo farad laba mustalaxay oo u kala yahay nacam waxay leeyihiin salaadaha faradka waa shan witirkuna waa waajib ay leeyihin marka waajib iyo farad maxaa udhexeeya waxay leeyihin waajib wixii nas qabci ah oo ku tuso wujuubkiisa sida aayad qur-aan ama xadiis mutawaatira farad baa la yidhaahaa wixii wujuubkiisa oo ku tuso nas dhanni ahna waxaa la yidhaha waajibay dheheen ayaga nacam saasay u kala qaybiyaan laakiin usuuliyiinta kaleo dhan waa ku khilaafeen tafriiqaas isaga sida raajixana witrka qofka hadduu ka tago kuma dembaabayo lianna dimaam eh, ibnu saclaba markii nabiga ugu yimid sala allahu alayh ali wasalama waa kii yidhi eh, eh, salaadaha maxaa lnalagu farad yeelo shan salaadood markaasu wuxuu yihi laa aziidu calaa hada walaa anqus shantan aniga kamana badinaayo mana ka nuqsaaminayo markaasuu nebigu wuxuu yihi markuu sii jeestay aflaxa in sadaq waa liibaan hadduu ka sheego marka witirka hadduu waajib ahaa lahay waa liibaana lama dhihi lahay ila nin waajib ka tegay waa liibaana lama dhahayo haddii la yidhaahdo haddii la yidhaahdo haddii la yidhaahdo witirka waajib ma aha hadii la yidhahdo yani waxaan ujeedaa wit qisada dimaam waxay ahayd nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo qisada dalxata bn cubaydillaahi iyo mar hore ahayd gadaal in laga waajib yeelaa laga yaaba haddii la dhihi lahaana xadiidka mucaada diidayo markuu nebiga yeman u diray waxay ahayd sanadkii sagaalaad aakhirkiisa ama sanadkii tobnaadayba ahayd waa kii nebiga ku yidhi mucaad ushaag fa aclimhum ana allaha farada calayhim hamsa salawaatin ushaag in ilaahay uu ku farad yeelay shan salaadood witirka laguma darin marka lix loogama dhihin marka salaadaha faradka ama waajibka waa shan witrka laakin wuxuu kamid yahay sunanka mu-akadaadka uu kamid yahay oo qofka inuu ku dadaalo loo baahan yahay marka masalada iyadaa xanafiyada iyo jumhuurta isku hayaan jumhuurta witrka waa sunna ay leeyihiin adilo fara badanayna u keeneen adilada ay u keeneen waxaa kamid a ah, nebiga caleyhi salaatu wasalaam ma la sheegin markii habeenkii mina habeenkii uu musdalifo baryaayay cishaha markuu tukada waa iska seexday nebiga ilaa iyo salaada waaga uu ka baryana ma soo kicin taa marka witerkii mausa tukado soma jeedi waxaa kaloo laga qaadanaa sidoo kale witerku inuu yahay eh, eh, witerku inuusan waajib ahayn waxaa laga qaadanaa nebiga caleyhi salaatu salam wuxuu yihi qofka haddii habeenkii salaatuleylkiisii ay ka baaqato ay uga baaqato cudur cudurdaar ama hurdo ama waxaanjee eh, hurdo iyo wax lamida ama marad ee tukado ninkay saa uga baaqato fa sallaa min annahaari sintay casharata rakca oo maalintii tukado labaiyo toban ragca tukado waa ka gudmayo yani waa ka anama inuu habeenkii tukaday oo kale ay u dhigantaa markaas mujeedaa witirkii marka lama qalleeyo isaga leanna salaadaha habeenkii la tukado oo witirka uu kamid yahay koo iyo toban nabiga u tukan jira soo maa marka waxaa lagu yidhi hadday adiga ku dhaafto koo iyo tobankii ragcood salaatuleilka u tukan jirtay ee aada rabto inaad maalinkii qallayso labaiyo toban ka dhig hal ragco kale ku dar si aanay witr u noqonin leanna witrka lama qaleeyo isaga hadduu waajib ahaa lahay marka witrka waxaa la dhihi lahaa in ha qaleeyo qof hala yimaado marka hurdada kasoo kacaba ha sameeya la dhihi lahaa marka waxyaabahaas o dhan baa marka eh, daliil waxaa kaloo taas kasii weyne daliil u noqonaayo nebiga caleyhi salaatu wasalaam daabadiisa markuu safarka yahay daabadiisa korkeeda ayuu witrka ku dukan jiray salaad faradana laguma dukado daabad korkeeda laguma tukado sidaad ogsoonteed faradka markuu dukanayo waa degi jiray nebiga qibladu ujeedsan jiray laakiin markuu sunada tukanayo musaafirka uu yahay markuu ku dhaco hashiisa dusha uga dhaco daabadiisa korkeeda ku witri jiray iyadoo qiblada ka jeesjeesanaysa weliba taas marka waxaa laga qaatay witrku inuu sunno yahay ee uusan waajib ahayn haddii waajib ahaala waa u degi lahay marka man axaba an yuutira qofkii jeclaysta inuu witriyo bikamsin shan ku witriyo falif hala rawtirka inta ugu yaraa ah xadiidkan uu kuu sheega hal ragca ugu yar inta ugu yar kow iyo tobanna waa u badan tahay hal ragca marka ugu yar xadiidkan sida uu sheegay saddex shan bacd alculamaa xanafiyada ay halka ragca ma ogola waxay leeyihin waxaa ugu yar inta witir laga dhigan karo saddex ragco ayaa ugu yar markaas weliba waxay sameeyaan saddexda ragco waxay u tukanayaan sida maqribka oo kale intay ataxiyaadaan ay haddana allahu akbar leeyihi istaagayaan mid kale la imaamay maca ana nabiga caleyhi salaatu wasalaam ou reebay in laysu ekaysiiyo maqribka iyo waterka labay mid tahay marka in laba ragca lagu salaamo noqsan hal ragcana gooni loola yimaado marka saddex loo samaynayo ama in saddexdii ragcaba laysku xijiyo ataxyaad loo dhexaysiiyo labadan waa sugnaatay wasli iyo fasliba in saddexdaba laysku xijiyo biduuni tashahud ilaa kan dambe ma aha iyo in laba inta la sameeyo la salaamo noqso hal gooni loo sameeyo labadaasba waa wada jaa-is waana soo aroortay shan haddaad ku witrinaysa marka shan radco saartaad yeeli kartaa labo iyo labo iyo hal waa ka dhigi kartaa waxaad kaloo ka dhigi kartaa afar radco inta isku xijisid aa atxiyaad u fariisatid allahu akbar aa istaagtid hal radca gooni waa ula iman kartaa oo yani hal salaamo naqseed u sameynay ogoog taas marka waa wasli laba atixiyaadan u samaysay ragcaduhuna waa shan salaad maqrib ma ekaanayso leana maqrib shan ragca ma ah intuba waa sugnaatay kitaab marka mukhtasar alimaam lmarwazi kitaab uu ka alifay maxamed ibn nasr almarwazi kitaab la yihah mukhtasar qiyaami leil ayuu ka alifay badanaan ibn xajar isagoo u laabtaa marka uh, riwaaya marka xadiidkanu saasuu sheega man axaba an yutira bihamsin qofkii jeclaysan inuu shan ku itriyo falyafcal ha sameeyo waman axaba an yutira bihalaatin falyafcal waman axaba an yutira biwaaxidatin falyafcal hay marka shaaficiyadu daliil iyo xadiidkanu hal ragca ugu yaray dhehen witir saddexna waa fiican tahay hal ugu yaraa hal ragco halka ragcana de markii ibnu cabaas loo sheegay ee layihi mucaawiya hal ragco bisoo dukaday oo witir ka dhigay waa kii yidhi marka waa faqiih mucaawiya waa faqiih hal ragca in lagu tirin karaa laga qaadan xadiidkanna marka marfuuc ahaanna waa u ansaxay wacan caliy bn abi aalibin radia allahu canhu qaal laysa alwitru witrigu ma ahaanin bixatmin mid waajiba ma uusa ahaanin ka hay-ati lmaktuubati sida maktuubada oo kale sida yani salaada faradka ah oo kale waajib ma uusan ahaanin witr walaakin sunnatun walaakin laakinse sunatun huwa witrku sunatun sunno weeyaan sanahaa rasuululahi sunadaas oo uu jidiyey rasuulka sala allahu alayh alihi wasalama rawaahu nasaa-iyu watirmidiyu waxasanahu walxaakim wasaxaxahu xadiidkan tirmidi waa xasaniyo xaakimna waa saxiix yeelay marka waa xadiid xasana tirmidina sidoo kale sunankiisu wuxuu ku yidhi xadiisan xasanun <coughs> marka xadiidkan waxaa laga qaadana u nas ku yahay soo inuusa waajib ahay sida maktuubada uusa waajib wayn haddii la yidhaha waa waajib bimacnaa laga wado salaadihii faradka oo kale ma aha laakiin waajib oo sunna muakada oo kale waa la dhaho istilaax waxau noqonaa marka khilaafku waxau noqonayaa mid khilaaf isdilaaxiya bis oo aan macno weyn lahayn maxaan u bixinaa unbaa laysku haystama sunna muakadan u bixinaa ma waxaan dhahnaa waajib haddii laakiin laysla ogol yahay inuusan ahayn sida shanta salaadood oo kale haddaan laysla ogoleyn wax dhibaataa malaha waxa laysku khilaafaayo waxay noqonayaan un keliya isilaax walaa mushaaxata fi lisilaax haddaan adigu ama waajib ahdo ama sunna muakadad ahdo ama mid kale oo wax kale ku sheego muhiimku waxay tahay inuusan ahayn salaada faradka oo kale wacan jaabir bni cabdillaahi wacan jaabirin ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka qaama wou istaagay fii shahri ramadaana bishii ramadaan ayuu istaagay bisha ramadaan ayuu salaatuleyl qiyaamuleyl uu istaagay uma markaa dabadeed intadaruuhu way sugteen min alqaabilati habeenkii habeenkaas xigay falam yakruj ma uus usoo bixin nebiga wa qaala waxau yidhi inii anigu khashiitu waxaan ka baqa an yuktaba calaykum dushiina in lagu qoro oo lagu fardiyo alwitro uu tiro ma jeeda hadda witrkii salaatuleilkii o dhan baa witr lagu magacaabaa soo ma jeeda witrkii in la idinku qoro oo dushiina lagu qoro taasan ka baqay saasuu yiri rawahu ibnu xibaan xadiidkan ibnu xibaan ayaa wariyey marka xadiidkan lafdigan ibnu xibaan waa ku daciif sanadkiisa waxaa ku jira ciisa bnu jaariya nin la yiraahdo ibnu maciin waxau yihi cindahu manaakir ibnu cadiy isagana kitaabkiisa alkaamil la yihaaha ee miisaankaba laga soo gaabiyey miisaan lictidaalka waxa uu yidhi axaadiis eh, eh, fara badan buu usoo arooriyey ninkan eh, ciisa bnu jaariya waxaana kamid ahaa xadiidkan kan ah wuxuuna sheegay intaasoo xadiis inaysan maxfuudo ahayn marka ibnu cadiy axaadiista ninkan ciisa bnu jaariya ou kitaabkiisa kaamilka kusoo arooriyey ee aan saxiixa ahayn kanaa kamid aha marka xadiidka bihaada haada lafdiga u daciif axaadiista ogaada waxaa laga yaabaa xadiidkan mid ku macno ah inuu bukhaari ku sugan culamadu marka ay leeyihin waa daciif xadiidkan waxay u jeedaan dariiqan ibnu xibaan ku werinaya ee laga hadlaya iyo yani alfaad mucayan ay fiirinayaan ay eegayaan marka haddaad tirahdo xadiidkan bukhaariboobu ku jiraa see loo daciifiyey waxay noqonaysaa bijahmi can cilmi lxadiid waxaa sugnaatay oo bukhaari ku sugan in nebiga laba habeen oo tujiyey asxaabta ay ku daba tukadeen habeenkii saddexaad uunan usoo bixin riwaayadka qaarna waxay leeyihin laba habeenay ahayd habeenkii saddexaad marka uma uunan soo bixin waa iska dhaafa markaasuu nebigu wuxuu yihi anugu igama qarsooneyn inaad timaadeen oo damacdeen inaad ila tukataan aada jeclaysateen qiyaamu ramadaanka ramadaanka qiyaamkiisa laakiinse waxaan ka baqay buu yidhi in la idinku fardiyaano oo aada awoodi weysaan marka nebiga ma ujeedaa salaadii asaga waa sameeyey oo in jamaaco ahaan loo tukada qiyaamu ramadaan nebi waa sameeyey laakiin sababta uu uga tegay maanicaa ku qumay maanic wuxuu ka baqay amaa la isku fardi yeelaanuu ka baqay lidaalika cumar bnu lkhadaab radia allahu canhu markuu ogaaday maanicaas inuu zuulay nebiga markuu dhintay kadib wax la isku fardi yeela ile male kabacdi ayaa cumar marka dadka uu jamciyey maalin buu arkay dadkiiba laba laba iyo hal hal igu tukanaya markaasuu wuxuu hal imaamu u sameeyey ubey bnu kacab uu imaam uga dhigay markaasuu habeenkii dambe soo kormaayo dadkii hal imaam ku daba tukanaya markaasuu wuxuu yihi <coughs> bukhaari sida uu werinayo nicmat lbidcatu haadihi bidca nicmo lahaatay oo wanaagsanaatay haadihi midaan almaqsuusu bilmadxi haadihi midda la ammaanayo tan waay ayb dadka qaar baa marka waxay yidhahdeen waxaa laga qaadanaya bidcadan in bidca xasana ay jirta maadaama cumar uu sidaan yiri mas'aladaa iyadaa ibnu kahiir iyo ibnu xajar iyo dahabi iyo kulligood waxay leeyihiin bidcadan cumar oo ka hadlaa u jeedaa macnaheeda luqa shayga inkastoo asal ou shareecada kuleeyahay ama muqtadihii keeni lahaay waagii nebiga ha joogo aan joogin darteed ama waa joogay laakiin maanicaa ku qumay dartiis nebiga oo uga tegay sida tan oo kale shareecada asal waa ku leedahay waa maxay bidcadan markaa dana lagu sheegayo bidcada sharci iyo waxa luga iyo istilaaxay kala leedahay tacriifkeeda luqatan wa istilaaxan middan luqada ah waa middan laga hadlayo lana sheega shay cusub waay marka la fiiriyo laakiinse xagga shareecada marka laga fiiriyo ma cusba oo nebigaa laga habeensameyey sabab oo nebiga isaga dhaafay habeenadii ka dambeysay oo dhan wuxuu u ilaa nebiga uu ka dhinta sababu maanicu isaga dhaafay ku qumay maanicin hadda waa zuuyo taasoo kale marka bidca lama dhaho riwaayaadka cumar laga weriye marka nicmat lbidcatu haadii looga werinayo riwaaya waxaa jirta dabaqaas ibnu sacad ku dhacday fi tarjamati iyaas ibni mucaawiyat alhudali waxa uu yidhi qisadanuu keenay markaasuu cumar wuxuu yihi lain kaanat haadihi bidcatan fala nicmat lbidcatu haadihi waa tafsiir marka midaa iyadaa ogeyn lain kaanat haadihi bidcatan tan haddayba bidco tahay falanicmat bidcatu bidcaana fiican tanba hadday bidco tahay yani bidco maaha waa suma jeedi marka hadallada yani asxaabta in laisku fasira noqonay ibn xajar ictisaam kitaab ictisaam sharax saxixulbukhaariga wuxuu ku sheegay bidcada macnaheeda luqada waa loo qaybi karaa bidca xasana iyo bidca madmuuma laakin midda istilaaxa sharciga ah lama qaybin kaayo wax kale ma noqon karta madmuuma bay noqon kartaa kullu bidcatin dalaalana macnaha sharcigay ku socotamarka taas marka iyada waa taas waxaa laga qaadanaya marka xadiidkan ama kaas kaloon hadda sheegay in salaadaha sunnooyinka laysku jamaacaysan karo taas waa laga qaadana khusuusan marka salaadaha qaarkood nabiga salaad salaada barqada salaatu duxa waa lala jamaacaystay marka citbaan ibni malik xadiidkiisa tan hadda salaatuleilka oo oo yani qiyaamu ramadaan kale nabiga jamaaco waa lala sameeyey waxaa laga qaadana marka sunooyinka mararka qaar sunooyinka qaar in laisku jamaacayso kale khaasatan salaatuleilka oo kale laakiinse salaatuleilka ha laysku jamaacaystee waxaa ku jira salaatuleilka ha laysku jamaacaysto iyada laftirkeeda in joogto laysugu jamaacaysto ma aha leana nabiga caleyhi salaatu wasalaam asxaabtiisa joogta habeen walba salaatuleil iskuma aysan jamaacaysan jirin marka marmarna in laysku jamaacaysto marmarna qofka keligiis tukado saas waay sheikhulislaam ibnu taymiyana majmucfataawa saas ayuu ku fatwoonay marka salaaduu saddexay u qaybsamaan biictibaari aljamaaca marka laga fiirinayo kuwo asalba ku ah jamaaca salaadaha faradkaa kamid a jamaacayba asal ku yihiin kuwaas waxaa kamid a salaada taraawiixa jamaacada fadli badan asalna ku ay ku tahay kuwana marmar waa banaan tahay haalibkana ma lagu sameeyo jamaca kuwaasoo kale waa salaatu duxaada iyo kale iyo salaatuleilka kale marka aan ramadaanka ahayn qiyaamu ramadaanka aan ahayn iyo waa banaan tahay axyaanan in laysku jamaacaysto haalibka sameeyo nebiga waa tii xudeyfa uu ku jamaacaystay mar salaada uu ku xirtay baqaro uu ku furfurtay haddana nisaa aaday haddana aal cimraan uu akriyey ibnu cabaas waa kii nebiga la tukaday bidixdiisa ka maray nebiga uu soo wareejiyey Ah waa laakiin qadaayaa dhif a waay nebiga habeen walba lalama tuka jirin inaad leeyi salaadana maba la ogolaba in jamaaca lagu tukado nebigaba kama imaanin jamaaca in waa rawaatibta salaada duhur labada ragcay ka dambayso in laysku jamaacaystaa nebigana kama sugnaan asxaabtana kama sugnaanin waa laga dheeraana taas lagu jamaacaysan maayo waxaas marka ninka isku qaldo dhexda isdhex geliyo ay yidhaahdo salaatu ljamaacati afdalu min salaati lfaddi yaa layidhi bisabcin wacishriina daraje ka fadli badan tahay duhur labada ragcee ka dambeysaan isku xiranayna waa laga diiday khaldantaa laleeyahay rawaatibta laysku xirto sababta waxay tahay xadiidkan aada keentayna fahamkan maba u fahminba asxaabta rasuulka saasaa laleeyahay salaadu marka siyaaba siyaabahaasay kaleyihiin waan kharijat wacan khaarijata bni xudaafata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka wuxuu yihi in allaha alle amadakum waa idin ziyaadiyey bisalaatin salaad buu idin ziyaadiyey hiya iyaduba ama waa idinku taageeray ilahay salaad buu idinku taageeray idinku ziyaadiyey hiya iyaduba khayrun lakum idin khayr badan idinka min xumri nacami geela kiisa guduudan idinkaga khayr badan qulnaa waxaan dhahnay wamaa hiya maxay tahay yaa rasuul allah qaala waxau yihi alwitru waa witrka maa bayna salaati alcishaai cishaa salaadiisa inta udhaxaysa ilaa duluuci lfajri ilaa ay waago uu ka beriyo rawaahu lhamsatu ila nasaa-iya shantii baa warisa nasaa-iman wasaxahu lxaakim xaakimna waa saxeex yeelay xadiidkan bukhaari waa daciifiyey dacafahu lbukhaariyu bukhaari xadiidkan waa daciifiyey ibnu xibbaanna wuxuu yihi isnaaduhu munqadicun xadiidkan isnaadkiisa waa munqadicu yiri wa matnuhu baailun matnigiisana baailu yiri baailnimada matniga meelu ka keena aniga ima bixin oo matniga buntlan buu ku sheegay buntlaankiisa ima muuqdo wallahu aclam baabka waxaa ku sugan marka oo xadiidkan oo kale waxaa weriyey mucaad bnu jabal camr bnu lcaas cuqbata bnu caamir iyo asxaab kaleo fara badan baa xadiidka duruqdiisu aaday u badan tahay riwaayaadkanna haalibkeeda nin daciifa lagama waayinayo sanadkeeda qaarkoodna matruugaaba isaga jiro khulaasadu waxay tahay duruqdan waa isxoojinaya matruuka iska dhaaf xagga nooga tuur laakiin waxaa jira duruq ay ku jiraan ibnu lahiica iyo kale iyo nin kaleo daciifa qof sayi-ulxifdi ah ayay ku jiraan duruqdaa marka laysku xoojiyo wuxuu noqonaa xadiidka xadiid xasan talkhiisulxabiirka marka ibnu xajar saasoo kale ayuu marka ku sheegay xadiidka inuu duruq badan ou leeyahy cadeeyey laakiin ma uusan ku tasxiixinin mana ku tadciif gaaran kuma unan sheegin marka xadiidkan sida uu marka waxaa ku yahay waxaa weya xadiidku shawaahid fara badan buu leeyahay inkastoo sheekh ilalbani uu yidhi hiya khayrun lakum min xumri nacam shaahid uma hayno intaas jumladaas oo riwaayaadka kale ma ku jirta tan ayb haddii la yidhaha kuma jirto xataa xadiidkaas inta laga rabo waa intaas in aan ahayn oo hadda xadiidkan waxaa meesha uu keensaday ibnu xajar inuu ku caddeeyo waktiga salaada witirka ah waqtiga witirka waa goorma marka waa bayna alcishaa ilaa dhuluuc ilfajir cishaha ka qofka markuu tukada ilaa uu waaga ka beriyo waa wadaa oo waqti uu salaada witir ku tukadaa ayuu leeyahay mar haddii waagu uu beryana witirka waqtigiisa waa dhamaan cishaha ka horna witir lamaba tukado markaad salaada witir tukato kadib salaada cisho aad tukato ayaa witirkaaga uu bilaab bilaabmi karaa warawaa axmedu imaam axmedna waxa uu wariyey can camri bni shucaybin can abiihi can jaddihi naxwahu xadiidkan oo kale ayuu isaguna weriyey in allaha zaadakum salaatan ilaa salaatikum wahiya alwitr xadiidka marka inkastoo imaam axmed sanad daciif uu ku wariyey laakiin duruqda kale oan daayo sheegnay ayaa xoojinaysa wacan cabdillahi bni buraydata can abiihi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waxau yihi alwitru xaqun alwitru witrka xaqun waa xaq weeyaan faman lam yuutir qofkaan witrinin falaysa mina anaga nagama mid ah xaqun tanaad bimacnaa waajibun inay tahay ayaa cad sababtoo ah haddaad maqasho sidaadaba qaacido guudaa jirto qofkii waxaas sameeya falaysa mina qofkii waxaas aan samaynin falaysa mina haddii mar qofkii yani anaga naga mid ma ahaba laleeyahay ama laleeyahay iimaan male qofkaas shaygaas iimaanka lagu anfiyey ama qofka laysa minaa loo yiri oo laysa anaga naga mid ma aha shayga dartiisa loo yiri markay ugu yartahay shay waajib ah. hadduu nahyi ahaana nahyigaas xaaraam a qaacida guud sheekhulislaam ibnu taymiya kitaabulimaan ku cadeey uu ku cadeeyey hadda marka faman lam yutir falaysa mina haddii la yiri witirku inuusa sunno ahayna laga qaadanay sababto hadda ah hadduu sunno ahaa lahay qof sunno ka tegey shay mustaxaba ka tegey falaysa minaa lama dheheen lana falaysa minaa waxaa weeyaan arin cuquubo adag cuquubo laakiinse xadiidka akhrajahu abu daawuuda baa soo saaray bisanadin layinin sanad daciifoo kusoo saaray wasaxahu lxaakim xaakimna waa saxiix yeelay xadiidkan marka waa daciif waxaa ku jira abulmuniib alcataki abulmuniib alcataki ayaa ku jira imaamu dahabi wuxuu yii imaamu lbukhaari isagoo kasoo guurinayo qaala albukhaariyu cindahu manaakiir abulmuniib manaakiiruu leeyahay xadiis lagu inkiro ayaa jirta ibnu xajarna wuxuu ugu tarjamay taqriibu tahdiibka saduuqun yudi saduuqun yukhdiu marka taa waxay keenaysaa dabcan marka xadiiska inuu daciif yahay bukhaari weliba marka ay jarxiga ay tahay cibaaradiis waa jilicsan yani marku qofka inuu xoog u jarxiyo ou rabo cibaaro latiifo ah u isticmaala waa musalax gaara ah. hadduu yidhaahdo masalan fulanun munkaru lxadiid hebel munkaru lxadiid ama sakatuu canhu waa ka aamuseen hebel ama uu yidhaahdo fiihi nadarun daymaa ku sugan ninkaas waa nin aqalu darajaati dacfiga leana culimmada laftirkoodan isku hadal ahayn jarxiga qaarna waxa weya jarxigooda waa kakan yahay qaarna jarxigooda waa khafiif qaarna waa dhexdhexaad marka hadda munkarulxadiid iyo cindahu manaakiir laakiin laba lafdiyay keliyeen cindahu manaakiir waa ka dhowdahay munkarulxadiid alfaada jarciga marka laga hadlayo walow shaahidun bau leeya daciifun oo daciif ah can abi hurayrata cinda axmed oo axmed ku sugan imaam axmed u weriyey xaafidka kitaabkiisa addiraaya wuxuu ku yidhi isna xadiiskan dambe isnaadkiisa isaguna waa daciif nacam marka witrka wujuubkiisa laga qaadan maayo marka xadiidka aimada qaarkood waa daciifiyeen wacan caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxaa laga weriyey radia allahu canha qaalat inay tiri maa kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka ma aanu ahayn yaziidu mid ka ziyaadiyey fii ramadaana ramadaan walaa fii gayrihi iyo ramadaan keyrkiisna calaa ixdaa casharata ragca kow iyo toban ragco mid ka ziyaadiye ma uusan ahayn yusallii arbacan afar buu tukanayey falaa tas'al ha can xusnihina wa duulihina dherarko wanaagooda iyo dherarkooda yani waxaad weydiin kartidba ma aha yani aad i u qurux badnaayo laba lama sifay karaan uma yusallii arbacan buu tukan jiray falaa tas'al can xusnihina wa dherarkooda iyo wanaagooda su-aalan uma yusallii talaatan buu tukanayay qaalat caaishatu waxay tiri faqultu waxaan ihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi atanaamu ma hurdaysaa qabla an tuutira intaadan witrinin kahor qaala waxau yidhi yaa caaishatu caaisha ina caynaya labadeed inoo tanaamaani waa seexanayaan walaa yanaamu qalbii qalbigeygana ma hurdayo muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa soo saaray wa fii riwaayatin lahumaa riwaaya bukhaari muslim usugnaatay canhaa can caaishata kaana nebigu wuxuu ahaa yusallii mid tukada min alleyli habeenka xaggiisa maxaa idin dhiga alaaa casharata ragcan kaana yusallii min alleyl wuxuu tukan jiray cashara ragcaatin toban ragco wayutiru bisajdatin hal ragcna waa ku witri jiray ko iyo tobanka saas ahayd wayarkacu waa rukuuci jiray ragcatayn fajri fajarka salaada subax labada ragce ka horeysana waa tukan jiray fa tilka taadaasi halaata casharatan saddex iyo toban ragca isku noqonaya sooma tobanow tukanaa halow witr ka dhigay koo iyo toban labadii subaxa ka horeysay saddex iyo toban riwaayadan ibnu xajar meesha muxuu keenay riwaaya waxaa jirta dhehayso nebiga salaatuleilka saddex iyo toban ragcoo tukan jiray muxuu rabaa marka inuu kuu jamciyo riwaayada odhanaysa saddex iyo toban buu tukan jiray nebiga iyo midda kow iyo toban tobanuu tukaday e dhehayso iska hor imaan maayaan midda kow iyo toban buu tukaday e dhehayso labada ragceed subaxa ka horeysa kuma ay darayso laakiin midda saddex iyo tobanka dhehaysaa waxay ku daraysaa labada ragco salaada subax ka horeyso leanna waxba uma dhexaynin nebiga markau witriyo waagaa beryi jiray labada kale hore ka tuka jiray qofkii marka aan fahmaynin waagu inuu beriyo aan ogeyn wuxuu u malaynayaa qofkaas in eh, eh, yani wuxuu u malaynayaa in saddex toban ragco uu tukaday xalay marka macnahaas baa meesha ku jiro ayb meeshaan marka maa kaana rasuul lah sal l slam yaziidu fi ramadaan walaa fi gayrihi ramadaan ee leerkiisba kama ziyaadin jirin koo iyo toban ragco marka la leeyahay yani nebiga inuu koo iyo toban ka ziyaadinin yani iyada in yani waxaan ujeedaa koo iyo toban ragco uu ka ziyaadiyey salaatuleyl ahaan ugaga ziyaadiyey yani iska dhaaf labadan fajirka ka horeysa iyo labadii fadhiga uu ku duka jiro waxas dhaaf yani inuu salaatuleil ka badan koob iyo toban ragca oo tukaday oo saddex iyo labaatan nebiga oo tukaday wax daliila iyada kumaba soo aroorin oo nebiga ramadaanka iyo keyrkiisba laba saddex ragca ma uusa tukanin waxaa imaanaysa marka cumar meeqa ragc oo tukaday isaga cumara waxaa laga wariyaa inuu saddex iyo labaatan ragca tukaday iyadana waa munqadic sanadkan sanadka cumar looga warinayay inuu taraawiixda kow iyo labaatan ragco saddex labaatan ragco kow iyo labaatan ragco uu tukada ujeeda waa sanad munqaica midda kale waxa ay ijmaacna ma aha arrintaa iyadaa la ogaaya dadaa waxay u haystaan kow iyo labaatanka ragco taraawiixda ijmaac inay tahay bal fuqahada waa isku haystaan qaara soddon iyo lix qabo qaara gaarsiinayo afartameeyo qaaraas ka yaraynayo intaas marka masalada ijmaac ma aha qofkan iyo qofku ijmaac sheegto ijmaaci khilaafka lama yaqaan qofkaas midda kale waxay tahay eh, eh, eh, cumar waxaa ka sugnaatay oo sanad saxiixa uga ansaxday inuu koo iyo toban ragco ou amray ubay ibnu kacab ee uu yiri koo iyo toban ragco tuji dadka marka cumar amarkiisa waa saxiix shaki ma laha laakiin ficilkan saddex iyo labaatan buu sameeyey sanadkeeda inqidaac baa ku jira muxadisiinta badankoodna inqidaacaas ayay ku daciifinayaan ko mas'alo kale qofku ma ka ziyaadi karaa mase kama ziyaadin karo mas'alo kale waa laakiin nebiga kow iyo toban kama uusa ziyaadinin sida fiican marka oo in laga ziyaadiyana aysan ahayn waxaweya kow iyo tobankaas lagu gaabsado leanna maxaa hadday tahay eh, koo iyo toban ka badan nebigaa samey lahay salaatu leyli matnaa matnaana mutlaqaasaan deliishanayna haddii la dhaho de mutlaqaas iyo kan waa in laysku fasiraa ila nebiga asagii baa wuxuu ku yidhi ninka labalaba u tuko asagiina kow iyo toban kama uusan badinin marka laba laba loo tukanaa laakin waa laba labo ah yani ko iyo toban ragco ah kow iyo tobankaasaad laba laba u tukanaysa taa weyaan sida ugu fiican marka eh, xadiidkan sharxiisa kale iyo usbuuc danbaan insha allahu tacala dhamaystirana bilahi tawfiiq